usul fiq aqmar اlmudiئة muqadimaة صaxiix muslim nukbaة اlfikr tashiil اlwusul tadrib الraawi wkul hadihi اlkutub dhammaan kutubtaas oo dhan waxaad ka helaysaa maktabadda annuur alislaamiya oo ku taala magaalada hargeysa khaasatan masaajidka calimataan dhinaciisa galbeed iyo masaajidka masjid nuur dhinaciisa bari haddii aad rabto faahfaahin intaa ka badan fadlan waxaad kala xidhiidhaa telefoonnadan kale ah five two four zero three zero five two one three five four ama five one one six eight eight ama mobilka lambarkiisu yahay four four two six four zero seven wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu qaala rasuulu llaahi allahu alayh wasalam man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar waa xadiidkii unlaqabadiisana waa soo maray waxadaana moxamed ibn cabdillaahi bni numayrin qaala xadaana abi qaala xadaana saciid bnu cubaydin qaala xadaana caliy bnu rabiicata qaala anahu qaal bal iyadna waa sanadada raggana waan la sugaynaa kitaabka dhexdiisa laba sugaynaa ee labadana ne isdhalay kollay labadoodabana ibnu numayr baa la yidhaha oo kaa horena waalidkuna waa dee ibnu numayr ke ibnu numayr in badanna ninkan moxamed ibnu cabdilaahi sheekha muslimna ibnu numayr waa u yimaadaya lakiin de waxaa lagu kala farqiya cidan ay wax ka warinayaan iyo cidda ka warinaysiya kuwaasaa lagu kala farqiya waa laba nooc imaamo ah labadaba dee aimadii ah wuxuu yihi cali bnu rabiica qaala ataytu lmasjida masjidkii baan imi waa masjidkii kuufa wlmugiirau amiiru lkuufati walxaal almugiiratu mugiira amiirulkuufati kuufe amiirkeeda uu yahay waana waqtigii mucaawiya ayuu amiirka kuufe ahaa qaala wuxuu yidhi cali bnu rabiica odhanaya faqaala lmugiiratu mugiira wuxuu yidhi samictu rasuula llahi sala allahu caleyh wasalam yaquulu ina kadiban been calaya korkayga lagu been sheegtaa laysa ma ahaanin ka kadibin been calaa axadin axad lagu been abuurto ma aha oo dee been ruux kale laga sheegay mafsadada ka timaada waxay ku koobnaanaysaa un ciddaas ama ruuxaasiyo unbay kuba koobnaanaysaa bal haddii bal imanka markhaati beena iyo waxyaala la furay de waxa uu ruux la gaadhsiin karaa iyadoo laguma dilo isagoon wax dilin haddii la yidhaha waxbuu dilayo taasoo markhaati saas beena laguma soo oogo laakiin kadibka rasuulkii ilaahay laga been sheeganaya dee inay wixii sharci buu noqon ilaa qiyaami saaca ama ilaa intaa dee waxa weeyaan diintaba lagu dhaqmayo oo laguma dhaqmo lagu camal falo fasaadkaa weyn ayaa kaba ratimaya faman kadaba calaya mutacamidan ninka been sheegtay aniga igu been abuurta xaalu yahay mid u badheerayo taasi isagoo garanaya waxaan inuu been yahay aniga markaa waxa aan jirin igaba wariya falyatabawa <coughs> ruuxaasi ha yeesho macnaha wuxuu yeeshay maqcadahu meeshii uu kaba degayay min annaari naar macnaa ruuxaas naar buu gelayaa kollayna dee san kitaab ulimaan bay inoogu iman doontaa haddii alla yidhaaho camal wixii aan dee gaalnimo ahaynee dunuubta kale ah ee ruuxa muslimkii kuma dhaco ee horta inay kuma gaaloobayana haddii aan istixlaal iyo waxaasi jirin gees kalena waxa weeya dee naarna markaas horta haddii uu galana kuma daa'imayo waxay noqonaysaa waciidka u yimaadaana macnuhu inuu yahay jazihiisa iyo abaalkiisa wuxuu noqonayaa inuu naar galo in meel naareed uu isagu ficilkiisan uu kuba muto laakiin de haddii aanu kaba toobad keenin muwaxidnimo uu kuba dhintay kollay arrinka inoo dambeeya kitaabulimaan inooguma dambeeya taxta almashiica way iman haddii dee naar usaa saa ku galana waxa weeye waa adigu dee kollay naar ruuxii kuma daa'imiyo ruux muwaxid aha waa hadduu muwaxid yahay bal waxa weeyaanuun kollay si acmaasha kaliya kabaa'irta dee ay markaa lagu xambaari jirun bay halkan culimmadu kuwa xambaaraan walow dee culimmada qaarkood sida abu moxamed aljuwayni imaamulxarameyn aabbihi iyo si uu kuba tago <clears throat> ruuxu hadduu tad u badrheedho inuu ku gaaloobayo gaalnimo taasi tahayo dee taasi hadal kaley noqon marka faman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar <clears throat> وxdثnي علي بن حجر السعدي قال xdثna علي بن مسر قال أخبرنا محمد بن qays بن الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي وxadيثkii horan طريق labaad عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل waa xadيثkii mid lamid ah lakiن وlم ydkr ninkii hore علي بن ربيعة kaba warinaya wuxuu ahaa سعيد بن عubayd imika waxa ka warinaya nin la yidhaha محamed بن qays dee kollay sanadkuna is wada bedelay guud ahaan inta hore o dhami way isbedeshay marka wuxuu leeyahay xadiisku waa kii muqiiro uun intan ahayd faman kadaba calaya mutacamidan falyataban maqcadahu min annaari qoladan dambe way ku wariyeen laakiin jumlada hore ah ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axad riwaayada qoladan kale may dhicin laakiin xadiisku waa kaan bal kolley axaadiisu waa inoo dhammaatay xadiiskani horta waa xadiis aada iyo aad axaadiista tawaaturtayba maka xaggaa uguba badanbo waxaa la yidhaahaaba asxaab dee toddobaatan kaba badan ama siddeetaniyo kaba badan oo suyudina jaamicu saqiirkiisa xadiidkan markuu warinaya magacyadood meelahay ku kala sugayn uu kuma soo arooriyo taas baa wariyay oo dee ma aha xadiiaasi inay isku wada martabo tahay laakiin markan maa isu wadageynaa tawaaturkani uu kaba yimo barhkood baa asaaniidoodu daciif ka tahay eh, laakiin waa xadiid aad iyo aad u tawaaturtay nawowina halkan qolooyin buu kaba soo naqlinayaa yidhi ilaa laba boqol oo saxaabi ayaa wariyay laakiin taa culimmada qaarna waxay kuma tiriyaan sida sakhaawiyo malaa sabquqalam inay tahay la arko inuu dee boqol in la yidhaaho ciraaqina wuxuu kala cabiraa inuu dee fogaysanayo taasi naqliga caynkaasi kollay uu yar fogaysanayo eh, ama dee mudlaqulkadib in la yidhaha xataa taasna isuma wada gaadhayso eh, bal waxaan leenahay horta xadiidkani waa xadiidka aad iyo aad u weyn ee tawaaturay waxyaalaha xadiidka inoogu suganna waa rasuulkii ilaahay dembi aad iyo aad u weyn uu yahay bal iyoynaan gaadhsiin baxda alkufri saa bacd alculamaa u gaadhsiiyeen taasna waxa ay tahay uun bal in dee layska hubsada axaadiian oo culimmadu allaha ka raali adee kutubtan dee axaadiidta mawduuca ay ku ururiyeen iyo kuwan axaadiidta mashhuurka ay ku ururiyeenba waa si looga badbaadi lahaa waxyaalo aan jirin rasuulka ilaahay in loo tiiriyo walow dee imanka halkan camdi inoogu qaydan yahay taa loo tiiriyo taasna bal in lagu yar dadaalo kutubta axaadiidta mashhuurkaa dhigta iyo axaadiia mawduuca kuwa dhigo oo kale ama waa de xadii maaha laakiin waxaa xadiidka laguma yidhi mawduuca in daalacashada lagu badiyo si umuuraha caynkana ee dhacaya kolkol kutubtii dhacaye waxyaalaha khudabadii ay kaba imanaysa adigu bal waxaa in dee bal laga digtoonaado <coughs> bal taasoo kale markaas xadiidkuna waa ruux alla ruux kasoo garanaya ama danigiisa ay u qaalib noqotay waxaan inuu mawduuc yahay dee xaaraan buu noqonaya inuu caddaynayo uun mooyaane taas mawduucana lama eegayo xadiiska uu ku saabsan yahay hadduu xadiisku axkaam ku tacalluqsan yahay hadduu targhiib iyo tarhiib yahay iyagu waa isla wada mid uun rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wixii been ee laga wariyey iyadoo la garanayo ama loo malaynayo dee waciidkan intaa leeg ayuu waxa weeye uunba ayaa ruuxii uu mudanaya weeye wallah subxana wa tacala cala aclam